بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabigeennii afaraad waa cumayr bin wahbin cumayr bin wahab waa saxaabada nebiga saxaabi ka mid ah qisadiisaannu markaa baranaynaa laqad qada wuxuu ahaaday cumayr bin wahbin axabu ilaya xaggayga mid looga jecel badan yahay min bacdi abnaa'ii ilmahayga gobol ka mid ah cumar ibnukhadaab baa sidaa yidhi kayfiyada iyo habkuu u yidhina way noo imaan doontaa wuxuu noqday ama uu ahaaday cumayr ilmahayga qayb ka mid ah midaan maanta ka jecelahay caada wuu soo laabtay cumeer bin wahbin aljumaxiyu ee reer jumaxi loo nisbeeyey min bederin dagaalkii beder ayuu ka soo laabtay laakiin dhanka mushrikiinta ayuu markaa ku jiro ka safnaa muslimiintuu ka soo horjeeday caada wuu soo noqday cumeer bin wahbi aljumaxiyu min bederin ayuu ka soo laabtay naajiyan asagoo soo koray ama badbaadoo la soo fakaday binafsihi nafsadiisa orodkuu badar ka soo orday makuu ku yimid naajiyan binafsihi naftiisa ayuu la soo badbaaday laakinahu laakiinse asaga khallafa wuxuu la soo tegay waraa'ahu gadaashiisa ibnahu wiilkiisii wahban canug wahb la yidhaahdo oo asaga uu dhalo dagaalkii ku jirayna waa jiray kaa wuu ka soo tegay asiiran qafaal asagoo ah fii aydi lmuslimiin muslimiinta gacantooda qafaal ku dhacay asagoo ah yuu ka soo cararay waqad kaana wuxuu ahaa cumayr yakhshaa mid cabsada an ya'huda an ya'khuda inay u qabtaan almuslimuuna muslimiinta alfataa canugaashaabkahee wahbi ah bijariirati abiihi aabbihii dembigiisa dembigii aabbihii uu galay ee uu muslimiinta ku samaynahay markii maka la joogay asaga in loo qabsado yuu odaygu ka cabsaday iyo wa an yasuumuuhu inay dhadhansiiyaan suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun canugaa aabbihii sababta uu marka hore dadka u dhibi jiray in asaga loo qabto dembigaasoo looga aargudo ayna dhadhansiiyaan muslimiinta cadaab xun ayuu ka baqay jazaa'an abaal maa looga abaalgudaya kaana uu ahaa yunzilu mid ku dejiya waa cumayre birasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo min aladaa dhib ah dhibkii maka uu ku samayn jiray rasuulkuu ku dejin jiray in canuga looga aaro taasuu markaa ka cabsanayay iyo wa liqaa'a maa ku abaalmarkiisa inay ku abaalmariyaan wa liqaa'a maa maa abaalmarkiisa kaana uu ahaa cumayr yulxiqu mid haleelsiiyo gaarsiiya biasxaabihi rasuulka asxaabtiisa oo min annakaali nakaal iyo dhib markaa ah waa darar shadiid ah iyo dhibaatooyinkii uu gaarsiin jiray saxaabada nebiga taa in cunuga looga aaro wa fii daati duxaa bardhi barqanaha u saaxiib ah wa fii daati duxa subax subxooyinka u saaxiibkaa tawajaha wuxuu u soo jihaystay uu soo aaday cumayr ila almasjidi masjidka waa xaramkeedi tawaafi suu u soo tawaafo bilkacbati kacbada iyo watabaruki inuu soo barakaysto biasnaamiha sanamadeedii subax subaxooyinka ka mida ayuu soo dhaqaaqay uu soo baxay cumayr waa markii dagaalkii badar dhacay kadibo uu soo baxsaday canugiisina halkaa lagu haysto kacbada bal inuu tawaafiy inuu barakaysto asnaamta kacbada ku taala fawajada wuxuu helay safwaan ibnu umaya jaalisan oo fadhiya ilaa janbi اlxijri xijr ismaaciilka dhinaciisa fadhiya ayuu arkay safwaan ibnu umay safwaan bin umay ibnu khalaf umay ibnu khalaf asagana dadkii beder lagu dilay ayuu markaa ku jiraa fa aqbala calayhi wuu qaabilay cumeer suu usii sii socday safwaan buu u tegey wa qaala wuxuu yidhi cim sabaaxan subax wanaagsan cim sabaaxan yaa sayida yaa sayida qurayshin qoraysh sayidkoodiiyo odayaashii qoraysh buu ku jiray safwaan waa u yimid saasay isku salaami jireen cim sabaaxan waa taxiya alcarab fi ljaahiliya saa isku salaami jireenoo subax wanaagsan buu yidhi in badan oo dadkeenna ka mid ahna way isticmaalaanoo assalaamu calaykum taba ma hormariyaan sabax wanaagsan iyo arrimo noocaa ah waa carab jaahiliga salaantay isku salaami jireen faqaala safwaan safwaan wuxuu yidhi cim sabaaxan yaa awaawahbin waayo awaawahbin baayd kunyadiisa subax wanaagsan awaawahbiyo ijlis fadhiisana taxadau aan sheekaysane saacatan waxoogaa qadar aan sheekaysane fadhiisa buu yidhi fa inamaa yuqaacu waxaa lagu gooyaa alwaqtu waqtiga lagu dilaa bilxadiidi sheeke haddii sheeke aad gashaanoo adiga qof kale aad sheekaynaysaan safar dheer iyo lugna aad ku socotaan lama dareemo mar allaala marka wakhtiga laisdhaafinaayo sheekay isku dhaafin jireen fa innamaa yuqatacu wakhtiga waxaa lagu gooyaa oo lagu soo dhoweeyaa bilxadiidi sheeke fa jalasa wuu fadhiistay cumayr biizaai safwaan ibni umaya safwaan ibnu umaya horjeedkiisii buu soo fadhiistay isaa waa muqaabilkiisii watafiqa waxay guda galeen alrajulaani labadaa nin yatadaakaraani inay isxasxasuusinayaan oo ay ka sheekaysanayaan badaran dagaalkii beder wa musaabaha alcadiima iyo musiibadii weyneed ee beder dhacay wa musaabaha alcadiima musiibadii weyneed ee beder dhacday inay ka sheekaysanayaan waxay kaloo guda galeen wayucadidaani inay tirtirinayaan wayucadidaani inay tirtirinayaan alasraa qafaalkii alladiina kuwaasoo waqacuu ku dhacay fii aydi muxammadin muxamed gacantiisii wa asxaabihi asxaabtiisa inay bal xisaabayaanay tirtirinayaan nebi muxamed iyo saxaabadiisa raggii ay taxaabteen ileen toddobaatanna waa la dilay toddobaatanna way qabsadeen wayatafajacaani inay u naxayaan wayatafajacaani inay u borordiiqayaan calaa cudamaa'i quraysh musiibo adag markay timaado ay dhacdo waxyaabaha dadka ay sameeyaan baa loola jeedaayo tafajacan bay samaynayona way borordiiqayeen calaa cudamaa'i qurayshin quraysh waaweynaa oo miman ka mid ah qatalatum ay laysayay dishay suyuufu lmuslimiin muslimiinta seefahooda raggii quraysh u waaweynaa abujaal baa ugu waaneyaaye markaa la dilay saadaadka ahaa ama cudammadii quraysh cudamaa'adii quraysh oo miman qatalatum ay laysay dishay suyuufu lmuslimiina muslimiinta seefahooday u boror diiqeen wagayabahum ay liqday ama ay qarisay alqaliibu qaliibkii waa ceelkii korofkaahee beder ku yeelay fii acmaaqihi moolkiisa lagu riday oo lagu qariy oo lagu duugay raggaasay u baror diiqeen fatanahada wuu neefsaday marka neef baa ka soo foqdo wuxuu sameeyey safwaan ibnu ubaya wuu neefsaday wa qaala wuxuu yidhi laysa wallaahi allah ku dhaartee ma ahan filcayshi nolosha khayrun wax khayr leh bacdahum kuwaa gadaashooda haddiiba raggaa ay naga dhinteen waxaan ka noolaana maba jiro macnaha noloshu nolol macaana maba ahan bay dhaheen nolol fiican oo khayr lehna ma ahan kuwaa gadaashooda faqaala cumayr baa wuxuu yidhi sadaqta wallaahi runtaa waayo wallaahi maxaan ka noolaanaynaa haddii raggiiba nala ka dilay oo markaa ay dhinteen uma ka bacdi sakata cumer wuu aamusay qaliilan waxoogaa yar ayuu aamusay wa qaala wuxuu yidhi waa safwaane wa qaala wuxuu yidhi waa cumayre wa rabbi اlkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartaye lowlaa duyuunun daymo haddaysan ahaan lahayn calaya korkayga lagu leeyahay deymo oo laygu leeyahay laysa cindii agtaydana aysan ahayn maa aqdiihaa bihi waxaan isaga gudo wa ciyaalun iyo ilmo ciyaal ahshaa aan cabsanaya calayhim korkooda addayaaca inay dayacmaan min bacdii gadaashay labadaa haddaysan jiri lahayn lamadaytu waan bixi lahaa oo waxaan aadi lahaa ilaa muxammadin muxammed baan aadi lahaa waqataltu waana soo dil lahaa buu yidhi beenley buu leeyahay baa jirtaa waxaan ku gudana ma hayo waa kow ilmo aan dhalayna way jiraano qof u maciin ahoo kaalmaynayuusan jirin ani gadaashe labadaa haddaysan ahaan lahayn inaan baxaan maxamed soo din lahaa buu yidhi waxasamtu waan afjari lahaa amrahu amarkiisa waxasamtu waan soo gebagabayn lahaa macnaha waan soo gebagabayn lahaa waxaan soo afjari lahaa arrintiisa wa kafaftu waan kaafin lahaa sharahu shartiisa shartiisana waan idinka kaafin lahaa dhammaantiinba uma intaa kadib atbaca wuxuu raacsiiyey hadalkaa markuu yidhi kabacdi hadal kale yaquul asagoo ku odhanaya bisawtin cod khaafitin qarsoodi ah aad loo hoos dhigay wa inna fii wujuudi ibnii canugayga joogitaankiisa wahbin ee wahab ah ladayhim agtooda uu joogo maa waaye yajcalu ka yeelaysa dahaabii bixitaankayga ilaa yariba yadrib aan aado waa madiina amran arin laa yuhiiru aan kicin ashubahaati shakiyaalo haddaan baxo oo moxamed dilkiisa aan aado layga shakin maayo sababtu waxay tahay wiilkaygii wahab ah ayaa agtooda jooga marka waxaa la ii malaynayaa nin soo furanaya canugiisa saa darteed wax shakiya oo kacayaa ma jiro wainna fii wujuudi ibni wiilkayga helitaankiisa ama joogitaankiisa wahabin ee wahab ahaa ladayhim agtooda uu jooga maa waaye yajcalu ka yeeli karta dihaab bixitaankayga ilaa yadriba aan aada amran arrin bay ka dhigaysaa laa yuhiiru shubahaati aan shakiyaala kicinin iqtanama waa ka faa'iidaystay safaan ibnu umaya kalaama cumer ibni wahbin cumer ibni wahb hadalkiisa ayuu ka faa'iidaystay wuu ka haniimaystay wuxuu yidhi fursaddan ha isdhaafsiinin walam yasha ma uusan doonin safwaan an yufawita inuu fakiyo haadihi alfursat fursada moxamed qof soo dilaaya wuxuu u arkay fursad cajiib leh inuu fakiyana wuu diiday fursadda faاltafata ilayhi wuu eegay marka saasuu u fiiriye safwaan wa qaala wuxuu yidhi yaa safwaan baa firinaya cumayr wa qaala safwaan wuxuu yidhi yaa cumayru cumayrow ijcal yeel daynaka dayntaada kullahu dhammaan calaya korkeyga igu soo wareeji buudha anaa bixinaaye fa ana aqdihi anaa gudaya canka xaggaaga kaa gudaya mahmaa balaga intay gaartaba ha ka cabsani malaayiin malaayiin malaayiin hadday tahay ha ka cabsan buu yidhi mahmaa balaq intay gaartaba yaa cumayr ijcal yeer daynaka dayntaada kullahu dhammaan calaya korkayga igu soo wareeji fa ana aqdihi anaa bixinayo kaa gudaya canka xaggaaga mahmaa balaqa intuu gaarada wa amaa ciyaaluka ilmahaaga sow ma aha fa sa'adummuhum waxaan ku darayaa oon u tiirinaya oon ku dhex darayaa ilaa ciyaali ciyaalkayga ayagay ka mid yihiin mamtadat bii wa bihim alxayaa intay ani iyo ayagoo nool nagu jirto mamtadat intay daa'im tahay oo ay sii socotay jirto bi aniga iyo wa bihim ayagaa alxayaatu nolosha waina fii maali ani xoolahayga guuri safwaan min alkahrati badnaan waxay ka gaareen maa wax oo yasicuhum deeqa oo gaara jamiican dhammaantood oo yakfulu ku kafaalo qaada lahum ayaga alcaysha nolol alragiida oo macaan ama waasica nolol fiican waxay kuga noolaan karaan wax u kafaalaa xoolahayga aan ka haystaaye fa qaala cumeer wuxuu yidhi idan hadday arrintu sidaa tahay oo deyntii aad iga xambaartay ilmahana aad iga kafaalayso agtim nooqari buu yidhi xadiianaa sheekadeena haadaa tan ah hadalkan aan ku hadalnay qof kaloona maqlaayo ma jiraa waa maya nooqari buu yidhi walaa tulic calayhi axadan qofnayaan loo taalacsiinin oo qofnayaan la ogaysiin macnaha walaa tulic ha طaalacsiinin calayhi hadalka dushiisa axadan faqaala safwaan safwaan wuxuu yidhi huwa daaka waa kuu sugan tahay laka daaka laka daalika arrintaa waa kuu sugan tahay laka waxaa kuu sugan daalika arrintaa macnaha waa ballan inaan hadalka qariyo qaama wuu istaagay cumayr min almasjidi masjidkii buu ka kacay wa niiraanu lxiqdi xaasidnimada dabkeedana tata'ajaju ay ka hurayso fii fu'aadihi laabtiisa xaqdigaasoo calaa muxamedin uu u qabo sala allahu calayhi wasalam waxaa qalbigiisa ka holaayoo ka huraaya ciirka iyo xaasidnimada uu nebiga u qabo sala allahu calayh wasalam watafiqa wuxuu guda galay yuciddu inuu diyaargaroobayo diyaarsanayo alcuddata cuddadiisii diyaargarow inuu diyaargaroobahayo muxuu u diyaargaroobayaa liinfaadin fulin maa cazama calayh wuxuu go'aansaday wixii casmiga iyo go'aanka uu ku gaaru rabaa inuu fuliyo famaa kaana mana uusan ahayn cumayr yakhshaa mid cabsada irtiyaaba axadin axad inuu ka shakiyo fii safarihi safarkiisa marnaba cabsi kuma jirin marnaba ma cabsaneen daalika maxaa yeelay arrintaa waxay ta u cabsan waayey lianna dawi lasraa dadka dadka laga qafaalay kuwa dadka laga qafaalay oo asraa u saaxiibka ahaa oo min alqurayshiyiin reer qurayshiyiin ah kaanuu waxay ahaayeen yataraddaduuna kuwa ku laalaabta calaa yariba yarib waa magaalada madiina sacyan ayagoo ka shaqaynayoo daba socdaa sacyan ku dadaalid iyo daba socosho iyo ka shaqayn darteed bay madiine ugu laalaabanayeen waraa iftidaaya asraahum kuwooda laga soo laga qafaashay furasho ay soo furtaan bay ka daba socdeen marka taabkaasuu ka mid yahay lagamana shakinaayo camara wuxuu faray ama amar uu ku dhiibay cumar ibni wahbin bisayfihi sayftiisii in loo afeeyo ama loo soofeeyo fashuxida waa la afeeyey seebtii intuu tumaal u dhiibay yuri si fiican ha loo afeeyo waa loo afeeyey ama waa loo soofeeyey fa shuxida wa suqiya wuxuu cabsiiyey uu daray seebtii summan sun buu saa ugu kuday sun buu dhexgeliyey wuxuu rabaa markay saas u saaranta nebigaba suntii iyo afkiin ay lahayd iyo kulli hal mar inuu ka takhalluso waayo amarkiisuu u baxay inuu soo afjaro wa dacaa wuxuu u yeertay biraaxilatihi gaadiidkiisii fa uciddat waa loo diyaariyey waqudimad lahu waa loo keeno waa loo soo geliyey fantadaa wuxuu ku fadhiistay matnahaa dhabarkeedii buu ku fadhiistay marka seeftiiyoo sumaysan si fiican loo afeeyey faraskiisii gaadiidkiisiibuu intuu ku fadhiistay dhabarkuu uga fadhiistay wayammama wuxuu saaray wajha wejigiisa shatra almadiina dhinaca madiina muxuu saaraa inuu nebi moxamed soo dila sala allahu calayh wasalam shatra almadiina wa mil'u burdayhi labadiisa go mugoobna waxa buuxinaya aldaqiinatu waasharu waa daqiina iyo shar daqiinada macnaha waa xaqdi waa xasad waa mataqaanaa dhib asagoo dhan waxaa laga dhigayaa ma aha bani aadam dharkiisa waxaa ku jire shar iyo xaasidnimo iyo xaqdi baa ku jira dharkiisa macnaha waa sidaa asagoo dhan buu ciilka nebigu u qabo korkiisii buuxiyey balaqa cumer wuxuu gaaray suu u socdayba almadiinata magaaladii madiina wamadaa wuxuu u dhaqaaqay uu sii aaday naxwa almasjidi masaajidka dhankiisa waa masaajidkii rasuulka yuriidu asagoo doonaya rasuul allahi sala allahu calayh wasalam nebiga dhankiisa inuu aado falamaa hadaa markuu ahaaday qariiban meel u dhow min baabihi albaabka masaajidka anaaha wuxuu fariisiiyey raaxilatahu gaadiidkiisii faraskii ama hashi wixii u saarnaa ayuu fadhiisiiyey naakhaha inta badanna waa geela anaakha raaxilatahu raaxiladiisii buu tujiyey waay wuu fadhiisiiyey wanasala canha waana ka soo degay waa ka soo degoo wuxuu aaday dhanka masaajidka rasuulku u socdaa kaana cumar bn wuxuu ahaa radia allahu canh id wakhtigaana jaalisan mid fadhiya maca bacdi eh, asaxaabati asxaabta qayb ka mid ah micigooda yuu cumarna la fadhiyaa xilligaa cumeer uu ka sii degaya gaadiidkiisa masjidkan uu markaa usii socdo maca bacdi asaxaabati saxaabada gobol buu la fadhiyaa cumar qariiban meel u dhow min baabi almasjidi masaajidka albaabkiisa yatadaakaruuna waxay ka sheekaysanayaan ayagana badran waqcadii bader qisada iyo dhacdada dhacdada dadka ku cusub baa laga sheekeeyaa markay dhacdo kala timaada tii horaa la iloobaayo fadhikudararka waxaa looga sheekeeyaa tii cusub wax cusub hadday yimaadaanoo tii horaa laga tagaa ti macnu waa sida saa darteed beder bay ka sheekaysanayaan yatadaakaruuna badran iyo wamaa khallafathu wixii ay gadaal reebtay waraa'ahaa gadaasheeda oo min asra qurayshin quraysh qafaalkooda ah wamaa khallafathu waxay khaliifisay oo ay dib dhigtay waraa'ahaa gadaasheed oo min asra qurayshin quraysh qataalkoodii waqatlaahum kuwoodii la laayey yay ka sheekaysanayaan kaasaas baan u soo qabtay iyo kaa dilay iyo aad bay u farxayaan wayastaciiduuna waxay kusoo wayastaciiduuna waxay ku soo celceshanayaan suwara butuulaati lmuslimiin qaabkii geesinimada muslimiinta muslimiinta geesiyaalkooda suwarkii iyo qaabkuu u socday uu u shaqaynayey oo min almuhaajiriina waalansaari ah taasay ku soo celceshanayeen ay ka sheekaysanayeen wayadkuruuna waxay xusayeen maa akramuhum allaahu wuxuu ilaahay ku sharfay ee uu ku karaameeyey bihi maaga oo min annasri guul ah taana way sheegaayeen oo xusayeen iyo wamaa kii araahum alla uu ka tusiyey fii caduwihim cadowgooda oo oo ika fi nikaabatin ah ee eh, nakaa nakaabat ama nakaada eh, ah eh, dhibaato iyo qahri iyo jab walkhidlaani iyo hoosmarin waa dullayn dulli iyo jabkii allah cadowgooda uu ka tusiyey kaana markaa way xusayeen faxaanat waxaa ka dhacday marka min cumara cumar iltifaatatun milicsi cumaraasuu u sheekeynaa u sheekeynaayay hal mar buu maa fiiriyey dhinacii cumeer uu socday iyo hal mar ishiisii ku dhacday faxaanat waxaa ka dhacday min cumara iltifaatatun milicsi fara'aa wuxuuba arkayba cumayr bin wahbinoo yanzilu ka soo degaaya can raaxilatii gaadiidkiisa waa kana cumeeroo faraskii ka soo degaaya ama gaadiidkii uu saarnaa wayamdii u sii dhaqaaqay naxwa almasjidi masaajidka dhankiisa mutawashixan garwaaxsan mutawashixa waa garwaaxsiyo waa qofka seefta garabka surtay mutawashixan garwaaxsan sayfahu sayftiisii fahabba wuu gooday cumar madcuuran asagaa ragaxsan ayo ilaalana waa inay ahaadaan ilan dad baan dagaal baa dhacay nebiga sala allahu calay wasalam inaan la gaadhin waa la rabaa cumar waa argagaxay wuu soo booday wa qaala wuxuu yidhi haada alkalbu eygii waa kaasaa buu yidhi haada kan alkalbu waa kelbkii waaye caduw llaahi cadowgii alla waaye cumer bin wahbin cumer bin wahbi ahaa wallaahi maa jaa'a uma imaan cumayr ilaa lisharin shar maahane shar buu socdaa buu yidhi sharoolo waayo shar buu u socdaa laqad allabba wuxuu nagu kicin jiray wuxuu kicin jiray almushrikiina mushrikiinta calaynaa korkeena gaaladuu nagu soo diri jiray fii makata maka markaan joognay wa kaana caynan jaasuusna wuu ahaa jaasuus buu lahum ayaga u ahaa calaynaa korkeena anaguna jaajuusaayo ayaguu jaajuusaayey qubayla badrin bader ka hor uma qaala wuxuu cumar yidhi uma intaa kadib qaala wuxuu cumar ku yidhi lijulasaa'ihi dadkii la fadhiyey julasadiisii wuxuu ku dhahay ambuu taga buu dhahay socda dhaqaaqa ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa aada wa kuunuu ahaada xawlahu gaararkiisa war nebiga isku gaabureejiyo gaarka qabta macnaha wa kuunuu xawlahu waxdaruu ka digtoonaada an yaqdura bihi inuu kediyo ee uu khiyaano rasuulka haada alkhabiiu qurunkan khabiidka ah almaakiru dhagarlooda dhagarta badan ka ka ilaaliya rasuulka baxa carara buu dhahay rasuulka isku wareejiya uma intaa bacdi baadara wuu cararay wuu degdegay cumar ila اnabiy nebiga calayhi الsalaau wasalaam rasuulku u galay wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow haada caduw اllahi kani waa cadowgii ilaahay wa cumayr bin wahb laqad jaaa wuu yimid qad jaaa waa yimid mutawashixan asagoo garwaxsan sayfahu sayftiisa ku labisan wamaa adunnuhu mana u malaynaayo ilaa yuriidu ilaa inuu doonayo maahana sharan shar mee wax kale uma imaanin cadowgii ilaahaye <clears throat> cumer ibni wahab waay cumarna waa ninkuu rasuulku yidhi shay waan u malaynayaa madhin ilaa wuu noqdaa faqaala calayhi asalaam rasuulku wuxuu yidhi adkhilhu calaya ii geli buu dhahay rasuulka shar muu u yimid ha keen asagoo dhan soo geli faaqbala wuu soo qaabilo wuu soo aaday alfaaruuq calaa cumayr ibni wahbin wa akhada wuxuu ka qabtay bitalaabiibihi kuleetiguu ka qabtay marka meeshaasu saa uga qabtay wa tawaqa wuxuu ku duubay cumuqahu qoortiisa biximaalati sayfihi sayftiisa xarigii ku xirnayd yuu saa ugu soo duubay kuleetig intuu ka qabtay seeftii ximaanadiisii saa u saarnaydii wixii ku xidhnaa iyo asaga iyo qoortiisa wixii o dhan buu saa isugu soo qabtay cumar radia allahu canhu asoo rafaad iyo dambara ku jira wamadaa bii wuxuu u soo kaxeeyey naxwa rasuuli illaahi rasuulka dhankiisa sala allahu calayhi wasalam cumar radia allahu canhu falamaa ra'aahu markuu arkay annabiyu nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa haadihi alxaal xaalka uu ku sugan yahay dhibaatada iyo rafaadka iyo dhibaataduu ku sugan yahay dandarada qaala wuxuu ku yidhi nebiga licumar aliqhu iska sii daaya day buu dhahay yaa cumar cumarow rafaadkii dhibka iyo sida u yaal asagoo dhan markuu rasuulku arkay daa buu yidhi sii daa aliqhu saa iska sii daa yaa cumarow cumarow faalaqahu cumar wuu daayey amarka nebigaa la qaadanaa sal alla alay wasalam uma kabacdi qaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka cumar istakhir canhu kadib dhaca ka fodow gadaal uga siko fata'ahara canhu cooraad kadib dhacay uma intaa ka bacdi tawajaha wuxuu u soo jihaystay nebiga ilaa cumar ibni waab wa qaala wuxuu yidhi udnuc yaa cumer iisoo dhawow kaala iisoo dhawow fadanaa wuu dhowaaday wa qaala waa nin cabsanaya wuxuu yidhi ancim sabaaxan cancim sabaxdaanu wada asaga subax wanaagsan rasuulkuu ku yidhi haddana wahiya taxiyat alcarabi waa salaamta carabtoo fi ljaahiliya jaahiliya isku salaami jireen faqaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اlla wasalam laqad akramana allahu ilaa wuxuu nagu karaameeyey bitaxiyatin salaan khayran ka fiican oo ka khayr badan min taxiyatika yaa cumeer salaantaada suwax wanaagsan iyo waa laga tegey asalaamu calaykum waraxmat اllah waana lagogu bedelay waa salaamta islaamka laqad akramana allahu ilaah wuxuu nagu karaameeyey bاsalaami wahuwa taxiyatu ahli ljanna waa ahlu jannaha salaamtooda wasalaamu calaykum subax wanaagsan baad waddaa adigana faqaala cumar wuxuu yidhi wallaahi maa anta ilaahay waa ku dhaartay adi xataa maxamedow bibaciidin kama fogid buu yidhi can taxiyatina salaanteena adbadaraadbadsabaandhaysa ula jeedaa wa inaka adiga bihaa middaa la xadiiu cahdin baa tahay mid ku cusub middaan assalaamu calaykum taa hadduu baad la timid maahane aduu midaan kama fogid buu yidhi faqaala lahu rasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wama aladii jaaa bika yaa cumayr waa maxay waxa ku keenay wama aladii kii muxuu yahay jaaa ku keenood u timid wama aladii kii waa maxay jaaa bika ku keenay oo ad u timid halkaan yaa cumayr qaal wuxuu uhi ji'tu waxaan u imid arjuu anuu rajaynaya fakaaka haada alasiir asiirkan inaan furto alladii kaasoo fii aydiikum gacmihiina ku jira canugeygi baad qabsateene furashadiisii baan u imid faaxsinuu ilaya fiihi ii ixsaan fala buu yidhi ii wanaajiyo si fiican igula mucaamalooda qaala rasuulku wuxuu yidhi famaa baalu sayfi aladii fii cunuqika seefta qoorta kugu jirtana maxay tahay nin maskiin ahoo qof laga qabsay rabo in loo sii daayo oo seef wata maxay tahay macnaa marka waa maxay seeftan aad wadato famaa baalu sayfi sayftan xaaladeedu maxay tahay iyo arrinteeda alladii fii cunuqika qoortaada ku sugan qaala wuxuu yidhi qabaxaha allaahu min suyuufin seefa allaha dulleeye buu yidhi wahal aqnad maxay noo tareen canna xaggeena shay-an ma waxbay nooga tareen shay yowma beder maalintii beder haddaad seef ay wax tarayso beder baa wax ku qaadi lahayd macnaha allah dulleeye qabaxaha allah buu yidhi min suyuufin wahal aqnad cannaa maxay dartay oo ma deeqeen xaggeena shay wax ma nooga deeqeen yowma badrin maalintii badr qaala rasuulku wuxuu dhahay asdiqnii run ii sheeg beentaa waayo run sheeg ma ladii ji'ta lahu yaa cumeer waxaad u timid waa maxay qaala maa ji'tu ilaa lidak kaamee wax kaloo ma imaanin buu dhahay wax kaloo u imid oon u socdo ma laha qaala rasuulku wuxuu dhahay bal iska daa qacadta waad fadhiisatay anta wasafaan ibnu umaya cinda alxijr xijru aswadka agtiisaad fadhiisateen fatadaakartumaa waxaad xusxusteenood ka sheekaysateen labadiina asxaaba alqaliibi nimankii gorofkii ceelka badan qorofkiisii lagu riday oo min sarcaa qurayshin qoraysh kuwii laga dilay ah oo dhintay uma kabacdi qulta waxaa tidhi lowlaa daynun dayn calaya korkayga lagu leeyahy haddaysan ahaan lahayn wa ciyaadun ilmo cindii agtayda jooga la kharajtu waan bixi lahaa xataa aqtula muxammadan ilaa muxamed aan dilaa tidhi fataxamala laka waxaa kaa xambaaray safaan ibnu ubaya daynaka daynkaaga iyo wa ciyaalaka ilmahaaga calaa an taqtulanii inaad ani isoo disha darteed yuu daynta kaaga xambaaray wallaahu xaa'ilun baynaka wa bayna dalik ilaahana kala dhex gala subxaana wa ilaahay ayaana kala teeday xaa'il noqday subxaana wa faduhila wuu yaabay cumayr wuu fikiray laxdatan waxoogaa cabbaar buu yaa ku maqnaa uma maa labia maba daa'imba an qaala inuu yidhi ashhadu annaka larasuulu اllah waxaan qirayaa rasuul ilaahay inaad tahay rasuul alla inaad tahay ayaan qirayaa uma ardafa wuxuu raacsiiyey intaa wuxuu fangeliyey wuxuu daba dhigay yaquul inuu leeyahay laqad kunnaa waxaanu ahayn yaa rasuul allah rasuulkii allow nukadibuka kuwa kaa beeniyo kugu beeniya bimaa kunta wixii aad ahayd ta'tiinaa midnoo la yimaada bihi kaa oo min khabari samaa'i samada khabarkeeda ah waxyigii kuu imaan jiray ayaan beenin jirnay wamaa yanzilu io wixii la dejiyey calayka korkaaga wamaa yanzilu calayka io wixii degahay korkaagu min alwaxyi waxyigaan beenin jirnay laakinii laakiinse khabarii khabarkaygii hadalkayga maca safwaan ibnu ubaya ani io safwaan ibnu ubayana dhex maray lam yaclam bihi axadun qof ogaa ma jirin ilaa ana wa huwa ilaa ani asaga maahan asagiina xagguu jiraa ana intaan joogaa ana ma kuu sheegin qofku layga soo hormarayna ma laha wawallaahi baan ku dhaartay laqad ayqantu waxaan yaqiinsaday annahu maa ataaka inuusan kuu keenin biyi hadalkaa ila allah ilaahay maana subxaana wa tacaala ilaahay mooye cid kale inuusan kuu keen faalxamdu lilaahi ilaahayaasa mahad iska leh alladii allihii saaqanii ii kaa soo kaxeeyey ilayka xaggaaga sawqan kaxayn dilba aan u soo baxee allah mahad iskale xaggaaga ii soo waday liyahdiyanii suu igu hanuuniye ila alislaami islaamnimada uma shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin ilaa ilaaha maahana subxaana wa tacaala wa ana muxammadan muxamedna rasuulu rasuulka alla inuu yahay wa aslama waana islaamay cumayr waa islaamay faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam rasuulku wuxuu ku yidhi asxaabii asxaabtiisa faqihuu fahamsiiya akhaakum walaalkiin fii diinihi diinkiisa shareecada buu ahaa maantana waa walaalkood fii diinihi wacallimuuhu bara alqur'aana qur'aanka bara waطliquu u sii daaya asiirahu qafaalkiisa shilna ha ka qaadina buu dhahay rasuulka sal اla alيه wasalam u sii daaya qataalkiisana qur'aankana bara diiggana fahamsiiya farixa almuslimuun muslimiintu way ku farxeen biislaami cumar bin wahab ashadd alfaraxi faraxkan u daran xataa ina cumar ibn khaaab radia allahu canhu qaala uu yidhi waa hadalkii halkudhiga ahaa lakhinziirun doofaarka ayaa kaana axabba ilaya ag axabbu ilaya xaggayga looga jeclaa min cumayr bin wahbin xiina qadima calaa rasuuli illaah markuu rasuulka u galaayay E, khaniirka iyo cumer ibn wahab khaniirkaan jeclaa buu yidhi waay see wataa nebigu inuu dul rabaa wahuwa asagu alyawma maanta axabbu ilaya xaggayda waxaa looga jecel badan yahay min bacdi abnaa'ii ilmahayga qayb ka mid ah saasuu halku dhigga ku yimid wa fii ma waqti kaana cumer uu ahaa yuzakii mid ku tahiraaya ku nadiifinaya nafsahu nafsadiisa bitacaaliimi اlislaam islaamka tacaaliimtiisa wayutracu uu daaqayo ama yutrac uu ka buuxinayo fu'aadahu laabtiisa binuuri qur'aan qur'aanka nuurkiisa wayaxyaa uu ku noolaanayo ku noolaynayo arwaca ayaam maalmo kuwa ugu fiicfiicane ugu macmacaan xayaatii noloshiisa wa aanaaha ugu qaalisan mimaa ayay noqotay ansaahu hilmaansiisay makata makuuba hilmaamayba iyo waman fii maka waxa maka ku jiray kii soo dirsaday iyo kii daynta ka qaaday ee ilmihii uu cabsanaayey wixii oo dhanba waxaa hilmaansiiyey tacaaliimta islaamka iyo qur'aanku laabtiisii ka buuxsanaayey kaana safwaan ibnu ubaya wuxuu ahaa ymni mid tamaniya nafsahu nafsadiisa alamaaniya ymni mid yididiilaystaa nafsahu alamaaniya yididiilo alla aaway maxamedaa la dilo goormada soo sheegi doonaa saasuu ku jiraa wayamuru wuxuu soo mari jiray bilandiyati waadiyaalo waa golooyin iyo majaalis la fadhiisto biandiyati eh, quraysh qoraysh naadiyaalkoodii ayuu soo marahayey saas intuu usoo maray ee hadalkiina maraba inuu sheego fayaquul wuxuu odhanayaa abshiruu bishaaraysta binaba'in cadiim war weyn baa jira ya'tiikum wuu idiin imaan doonaa qariiban mar dhow fayunsiikum wuxuu idin ilmaansiin doonaa waqcata badrin bader dhacdadeeda maxamed baa la dilo madaxiisii la wadaa iyo waxaasuu sugayaa dadku leeya bishaaraysta warweyn baa soo socdee marba wuu idiin imaan doonaa beder dhibkiisa waa tilmaami doontaan uma intaa ka innahu asagu lamaa daala markay ku dheeraatay waa safwaane alintidaaru sugitaankii calaa safwaan ibni umaya uu sugahayey markay dheeraatay safwaan ibnu umaya akhada waxaa qabtay alkhalaqu khalaq baa qabtay walwal yatasarabu ilaa nafsihi naftiisa kusii socday oo ku saraabaayay shay-an fa shay-an waxoogaa waxoogaa ilaa markay hadal deg deg aad sugayso oo wuxuu ay soo daahaan qofku dhahay afar sac baan ku imaana subaxnimo toban sac galabnimo la maray weli aan la haynin waxoogaa murug baa ku gelaysaa qalaq iyo murug baa galay wuxuu ku sii socday nafsadiisa shay-an fa shay-an xataa wadaa ilaa uu noqday yataqallabu mid isu gediya calaa axari min aljamri dhuxusha mid ka kulul aad buu u kululaadayo jamrada iyo dhuxusha wax ka axrisanoo ka kulul ayuu isku gediyey watafiqa wuxuu gudagalay markaa kadib wuxuu gudagalay yusaa'ilu inuu su-aalayo alrukbaana safarlayda safarlayda maka ka imaanaysa bal inuu weydiiyo ayuu gudagalay can cumeer bin wahab cumeer bin wahab ka warrama kii yimaadaba war cumeer ma soo aragteen safanadiis la gasheen ma ka timaado cumeer xaalkiisa ma aragteen falaa yajidu canda axadin qof agtiisa kama helin jawaaban jawaab yashfiihi shaafisa jawaab ku filan oo shaafiso caafisa iduu ka hela ma jiro oo naga tagsho cumeer ma naqaane cumeer ma arkin cumar meelahaasuu socday waxaa ma ahee wax shaafiya waa waayey ilaa an jaaahu ilaa an jaa'ahu ilaa ay ilaa uu yimid uu u yimid raakibun saafir mid musaafir ah raakib ah faqaala wuxuu yidhi inna cumayran qad aslam cumar waa islaamay ninkaad sugaysid ninkii uu soo dila raacayba wuu islaamay fanazla way ku degtay calayh korkiisa alkhabaru khabarkii nuzuula saciqati biriqda degitaankeedoo kale ayuu ku noqotay wadnago lama filaan bay ku noqotay id wakti kaana uu ahaa waa safwaane yadunnu mid maleeya anna cumayr ibni wahab laa yuslim inuusan islaamayn walow aslama xataa hadday islaamaan jamiicu man calaa dahri اlardi waxa adduunka joogo dhan xataa hadday islaamaan cumayr ma islaamaayo taasaa ka dhaadhacsanayd ama cumayr bin wahab fainahu asagu maa kaada ma sigin yatafaqahu inuu fahmayo fii diinihi diinkiisa wayaxfad uu xafidayo ma tayasara lahu wixii ilaahay u fududeeyey ama u fududaaday oo min kalaami rabbihi rabbigii kalaamkiisa ah xataa jaaa ila اnebiy ilaa nebiga uu u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow laqad abara laqad abara ay laqad madaa waxaa maray oo tegey calaya korkayga zamaanun wakti wakti baa i dhaafay wa ana anigoo daa'ibun aan ku socdo calaa iطfaa'i nuuri illaahi nuurkaale inaan demiyo zaman baa isoo maray zamankaasna waxaan ku dhammaystoon daa'ibku aan ka caado dhigtay calaa iطfaa'i nuuri illaahi nuurka alle inaan damiyo shadiidu shadiiduldaa baan ahaa mid dhibkiisu ku badan yahay liman kaana calaa diini اlislaam qofka diinka islaamka haystaa wa ana anigu uxibu waxaan jeclahay nebi moxamedow an ta'dana lii inaad ii fasaxdo bian aqdama inaan u gala aan aado calaa makata maka liadcuwa inaan ugu yeero qurayshan quraysh ila allah ilaahay diinkiisii wa rasuulihi rasuulkiisa dil nebi buu u baxay daaci asagaa wuu soo noqday nebiga diinkiisa iyo ilaahay baan rabaa inaan dadka ugu yeedho fain qabiluu minii hadday iga aqbalaan ay iga yeelaan fa nicma maa facaluu waxay samayn baa nicmo leh way badbaadeen hadday iga yeelaan soo maaha oo dacwadaan u sheegay qaataan wallahi ikay u fiican tahay fa nicma maa facaluu waxay sameeyeen baa nicmo leh wain acraduu haddiise ay jeestaan canii xaggayga oo xaqa iyo diinka iyo tawxiidka aan u sheegay ay ka jeestaan aadaytuhum waan dhibayaa buu dha aniga fii diinihim baan ku dhibayaa kamaa sidii kuntu aan ahaa uudii mid u dhiba asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam tii baan beddelkeeda samaynaa saan saxaabada u dhibi jiray yaan iikana u dhibayaa diinkan ilahna waa gaadsiinayaa faadina lahu rasuulu rasuulku waa fasaxay calayhi salaatu wasalaam uu idmay fawaafa wuxuu soo gaaray cumayr makata markuu soo galay wa ataa koog wuxuu u tegay bayt sufyaan ibnu ubaya odaygii soo diray ee daynta waa kaa qaadaa yidhi yaa laga bilaabay gurigiisi buu ugu tegay wa qaala wuxu yidhi yaa safwaan innaka adigu la sayidun oday baa tahay oo min saadaati maka odayaasha maka ka mid ah nin oday ahoo odayaashii maka ka mid a ah tahay buu yidhi wa caaqilun baa tahay caaqil oo min cuqalaa'i quraysh caaqiliinta reer quraysh ka mid ah afataraa ma aragtaa oo ma kula tahay anna haada midkaan alladii kaasoo antum adinka calayhi aad dushiisa ku sugan tihiin oo min cibaadati alaxjaari dhagxaan la caabudo ah wadabxi gowricitaan lahaa dhagxaayo wax loo qala ah yasixu inuu ku toosan yahay uu ku fiican yahay uu ku hagaagsan yahay fi lcaqli caqliga dhagax lee caabuda ilaahay ka dhigo ase meeshaa iska yeelo dhagaxii dhagax lee xoola uqal habeen iyo maalin caqliga fiiri buu yidhi an yakuuna diinan inuu diin noqonayo ma ku fiican yahay caqliga ma u aragtaa arrintaa inay diin tahay amaa ana ani dhegaysa buu yidhi faashhadu waxaan qirayaa oo aan qiray an laa ilaaha ila allah waanna muxammadan rasuulu ullah alla mooyanuusan alla kala jirin muxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay igoo nici lahaydaa igoo jeclaan lahaydaa waa kala baxnay buu yidhi uma kabacdi dafqa wuxuu gudagalay cumayr yadcuu inuu dadka ugu yeerahayo ila اllahi ilaahay diinkiisa fii makata maka asagoo jooga xataa aslama ilaa ay ku soo islaameen calaa yadayhi gacmihiisa khalqun kaiirun khalqi aad iyo aad u fara badan ajzl اllahu ilaahay ha weyneeyo mahuubata cumer bin wahbin cumer ibni wahab abaalgudkiisii hawaabtiisa wanawara lahu ilaahay ha u iftiimiye subxaana wa fii qabrihi qabrigiisa waa saxaabigii afaraad saxaabigii shanaad baynu beri qaadan doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa waana albara bin malik alansaariyu meesha ay noo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam